بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa weli kitaaب الحج waxaan soo gaarnay halka u yihi malifku raximah الlahu taعaalى faإida kaana saaبicu di الحijة nudiba lلإimaami an yakطba خطbaة waaxidaة baعda صلاaةi الظهr بmaka maalinka toddobaad bishu oo hadda ku aadan maalinka khamiista soo socota sanadkan waxaa la isu diyaarinayaa oo loo alaabo gadanayaa oo loo xirxiranayaa subaxa xiga in xajkii loo dhaqaaqo xajkuna maalinkaa sideedaad baa mino la aadi doonaa sideed iyo sagaal waa la maqnaan doonaa toban kana makaa tawaaf iyo sacyiyo camal loogu soo laaban doonaa dadku haddaba waxay u baahan yihiin waktigaas mar labaad in la xasuusiyo o la baraarujiyo acmaasha soo socotay bilaabi doonaan faidaa kaana haddii uu aado la gaaro saabicu dilxija bisha dilxija carafa toddobadeeda nudiba lilimaami ninka imaamka iyo madaxda dadka u ah ama ciddii mas-uuliyadda diinta iyo tawjiiha uga ah waxaa uu sunno an yakhtuba inuu khudbeeyo khudbatan waaxida khudbo hal mar ah laba khudboo sidii jumcadii iyo la istaagayo o la fadhiisanaya maaha hal mar buu khudbeynayaa bacda salaati duhri bimaka salaada duhur kadib yuuna maka uu khudbaynayaa dadka ku wacdinayaa ama waktigii kale ku haboon oo dadku ay seli karaan hadda xiliyadan dadku waxay jecel yihiin habeenkii yucallimuhum wuxuu ku barayaa fiiha khudbada maa bayna aydihim waxaa ka horeeya ee kusoo socdo min almanaasiki acmaasha xajka ah wayamuruhum wuxuu farayaa bilkhuruuji inay u baxaan ilaa minan mina inay u baxaan min algadi berri marka la gaaro oo maalinka sideedaada inay baxaan buu amrayaa arrintaa asal ahaan nabigaa laga wariyey sala allahu alayh alih wasalam sida imaamu alxaakim fii mustadrakihi iyo min ariiqihi lbayhaqiyu fii sunanihi ay ku wariyeen waxay leeyihin nabiga sala allahu alayhi wasalam yawmu tarwiya ka hor yawmu tarwiya waa maalinka sideedaad maalintaa ka hor buu dadka u khudbeeyey fa akbarahum bimanaasikihim wuxuu u sheegay acmaasha xajkay ay samayn doonaan len berri waa mashquul iyo hawliya dhaqaaq iyo socod wey xadiidka xaakim wuxuu leeya waa saxiixu isnaadi dahabina waa ku waafaqaya sidoo kale ibnu mulaqina fi lbadri lmuniir takriij xaadiis raafic kabiir isna wuu ku tasxiixinaya waa saxiix buu leeyahay uma yakruju waa baxayaa bihim dadkii yowma ahaamini maalinka sideedaad marka la gaaro iyagoo lasoo wacdiyey xajkiina loo soo sharxay baa maalinka sideedaad la anbabixinayaa bacda salaati subxi salaada subax kadib baa la anbabixinayaa baxayaa ilaa minan minana la aadaya aduu salaada subax laga bilaabo marka waagu beriyo baa la doonayaa mina inaad maka ka anbabaxdo duhurkana aada mina ku tukato salaada duhur waa inaad mina ku tukataa sidaasaa sunno ah fa yusali duhra walcasra walmagriba walcishaaa bimina wuxuu ku tukanayaa duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha biminan buu ku tukanayaa wayabiitu bihaa waa baryayaa wayusali subxa subaxana waa ku tukanayaa shantaas salaadood baa mina lagu tukanayaa markan hore socodka ah in habeenkaa la baryo shantaa salaadoodna lagu tukadana sunno weeye salaadaha mid walba waqtigeedaa la tukanayaa asalkuna waa la gaabinayaa laba laba ragcadood weeye duurka labaa la tukanayaa casarka waqtigiisaa laba la tukanayaa hadday jumco kusoo aado jumcadaa la tukanayaa casarkana waktigiisaa la tukanayaa sida sunnadaa waa inaan salaadaha la jamcinin maalintaas nabigan casa xadiidkii jaabir ee dheeraha xajkiisa uu kaga sheekeynaya wuxuu leey nabigu yawmu tarwiya markuu gaadhay maalinta sideedaad baa tarwiya la yidhahdaa ereyga tarwiya waxay ka timid min rawal maa biyihii buu ka dhargay weeye dhulka oomanu ahaa biyo fiicanna lama heli jirin marka maka laga baxayo xoolaha waa la waraabin jiray oo biyaa laga dharsin jiray dadkuna biyahana waa cabi jireen waa sahayan jireen maalinkii biyo qaadashaa wey min min rayi maay yawm tarwiya maalinkii biyaha lana qaadanaya lagana dhargayay saasaa loogu bixiyey maalinkaa sideedaad buu nabigu baxay sala allahu alayh alih wasalam minuuna aaday xaj bay maka ka xirteen minuu tegay shantaa salaadood ilaa ku tukaday oo habeenkii bariyey minuu joogay qofkii ay u suura gasho mina waxaa fiican salaadaha inaad kaga tukato masjid lkhayr baa fiican oo jamaraadka agtooda oo mina meesha laga galaa u horeysaa waana meelaha dadka madax furanka ay degaane aynan khaymadihii iyo teendhooyinku soo gaarin oo dadka u wada furan waxaa sababtuna ay tahay nabiga ala slam waxaa ka sugan inuu yidhi masjid lkhayf waxaa ku tukaday toddobaatan nabi sabcuuna nebiyan baa ku tukaday hadda isagoo la waasixiyo waa joogaa laakiin hal mushkiladu maan kaaga baqi haddii aad cusub tahayna labaan kaaga baqay mar mushkilada dadka dhan bay u taalo meeshaa iska wada furan nin walba nin horay ka yimid iyo nin gadaal ka yimidba meel uu fadhiisto dhinaca dhiguu doonayaa markii hala fadhiistoo dhinaca hala dhiga la yidhaahdana waa la isku qabqabsanayaa adugo de haddii xataa meeshaada hadaad haysan lahayd dhagax ma ahaan kartid cuntaad u baahanoo wax soo cun baa dhihi ama weysaad u baahanoo weysaad aadi meesha adigoo la fadhiyaa dhiman oo nin jiif iga kacadaad tiraadana waa dagaalamaysaan waxaana lagu yihi faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi waa kii lagu yihi xajkan mabruurkeed raadinaysana man xaja falam yarkus walam yafsuq rajaca ka yawmi waladatu umuhu waa noqon laakiin tan waa dagaalami markaad dagaalanto waad iscaayaysaan ficil inaa isu dhiibtaan baa laga yaabaa dad inaa isla derdertaanna waa dhici kartaa weli masjidulkhayr intaad degto inaad khusuumo iyo dagaal iyo muran ka badbaada ma sahlana umam waxaaba jiray iyagu horay uma soo galaan inta maalintii ana ma yimaadaan banaankaasu iska wareegayaa fiidkii markay tahay waa jiif dayday wuu imanayaa qof uu meesha ka xoogu raadinaya marka meeshu waa buuxdaay siyaabaha la isku ka mid a waxay saa iga duru kudhi salaad baa tukan laba ragcadood bugeli markuu dhamaystar minacuu dhig sidanaba waaba laba ragcadoodoo boos banaysi ah marka xaalada khayrka aan kaaga baqiyo fadligaa badan way leedahay laakiin khutuurada waa leedahay mid labaad haddaad cusubtahay waan kaaga baqiyo hadhow dadkaan la socotay cerya dhul meelay galeen inaad weydo intaasoo tobanaan kunoo khaymodadoo isu wada eg number iyon baa lagu raadiyaa numberkana aaga ay ku taalla mataqaanin aad baad ugu rafaadi ood ku wareeri hadhowna mina gawaari bay dadku ka raacaya oo carafa meel baa la istaagay musdelifo meel baa la istaagiyo dadka o dhan waa isku rafaadaysaan boorso ma wadan karti oo dharkii alaabtan watira garabka kuma raraan karti ishkaaliyadaana ay ku qabsato waa laga yaabaa kadib wuxuu yihi faidaa alacat ishamsu qoraxdu hadday soo baxda waagu marka uu baryo calaa jabalin jabal biminan ku yaala yusamaa sabiiran sabiir lagu magacaabo saara ila lmawqifi wuxuu u soconayaa mawqifkii caraku hadayaayo waa dhaqaaqaya halkan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo mina marka sida sunnadaa salaada marka aada tukato inaad sugta qorax soo baxa wey laba mawdic oo xajka ah qoraxdana la xiriira soo bixitaankeeda nabigu wuxuu khilaafay sal ly slam caadadii carabtu lahayd mina markay ka baxayaan qoraxda ka hor bay bixi jireen markay musdelifo ka soo baxayaan subaxa tobnaadna qoraxday sugi jireen wuu cagsiyey labadaba nabigu sal ly slam minana qoraxdaa la sugi musdelifana inta aynan qoraxdu soo bixin baa laga soo dhaqaaqi saynu utegi doono haddaba qoraxda inay soo baxda in la sugo waa sidii nabigu yeelay sala allahu alayh waalih wasalam oo nabigu subaxi waagu markuu beriyo tukayay waxoogay buu ku hakaday ilaa qoraxdu ay soo baxday markay qoraxdu soo baxday kadib buu dhaqaaqay oo ambabaxay ilaa uu carafo agteeda tegay qoraxdu hadday kusoo baxda wuxuu ku yidhi calaa jabalin biminan ku yaala yusamaa habiiran jabalkan habiir la yidhahda waa jabal iyo aada u weyno mina xagga bari iyo qorax ka soo bax bay ka xigtaan wuxuuna ishayaa mina ilaa musdalif uu ishayaa mina ilaa musdalif uu ishayaa qaar culimmadu waxay leeyihin markay aada u tilmaamaan waa buurtan qusuurta boqortooyadu ay ku dultaallo wey ee qusuurta boqortooyadu ay ku xajiyaan ee ay degaan ee dhinacna ka bilowda meel ku dhow jamrat lcaqaba dhinaca kalena ku foorarsana waadii muxasar oo mashcaru xaraam aan waxba ka fogeyna musdelifa ku yaala walidaalika musdelifa haddaad joogtana dhinaca bari sabiir baa kaa xiga mina haddaad joogtana dhinaca bari sabiir baa kaa xiga waa buur aada u dheer oo weyn buurtaas qoraxda ka soo baxaysa waxaa loo jeedaa markay dhinaca bari buur weyn kaa xigto qoraxda durba arki maysi waxoogay baa la sugayaa ilaa qoraxdu buurta ay madaxa kala soo baxda weyn walidalika musdelifo markay joogaan bay dhihi jireen ashriq sabiru kayma nuira waan utegi doonaa insha allahu tacaala kadib baa mawaaqifta carafa la aadi doonaa wahaada almabitu baryadan habeenkaa biminan la baryayo waliqaamatu bihaa in lagu nagaada maalinkaa sideedaad ilaa haada alwaqti xilligaa laga gaara qoraxdu ay ka soo baxayso sunnatun wey qad tarakahaa waa ka tageen kaiirun in badan oo min annaasi dadka ka mida dadka qaar baa salaada subax carafo ku tukanaya hadda dadkii la rabay qoraxda inay mina ugu soo baxdo salaada subax oo carafa lagusii tukadaa qaar baa musdelifo kusii tukada qaarna assalaamu calaykum salaada markii la yidhaahday didaana yaacan haddaad qoraxda soo bixitaankeeda iska sugto dadkii oo yaraaday iyo gawaaridii oo dilaysa oo yar firaaqa ah oo madaad fushaada waayeynin baa meesha ka wada heliy dabada qabsan laakiin dadkii umadii dhanayd markay dhaqaaqdo adna meeshaad ku cusub tahay adigana waxaa wey kacitaan maogeli warna kaciyo dadki waa tegey war maxaana dhigay meesha adigoo waxaawey laabtaku kacdoo safray unbaan isarki fa dadku ya'tuuna almawqifa carafa waxay yimaadaan saxaran xilliga suxuurtii ay sii tagaan bishamaci lmuuqadi iyagoo shamca la huriyo wax ku iftiinsanaya wahaada liqaabu shamacyadaa la hurinaya carafo lagu tegayana bidcatun qabiixatun bidca foolxum weeye oon diinta saniya raatoona kulahayn hadda shamacii loomaba baahno adduunkii nal baa la wada suray laamiyahay weeyaana waa ka dhisan yihin wayaqulu fii masiiri socodka uu sii socdaa wuxuu leeyahay oona sabtiyadii culamada qaar iska jeclaysteen daliil gaara lahayne allaahuma ilayka tawajahtu ilaahu aniga xaggaagan usoo jahaystay waliwajhika alkariimi aradtu wejigaaga sharafta badanna waan doonayaayo dartaaba iga tahay fajcal dambii makfuuran ilaahu dembigayga mid la dhaafo ka dhig wa xajii mabruuran xajkayga mid la aqbala ka dhig warxamnii walaa tukhayibnii ii naxariiso hay hoojinin oo mid qasadkiiyo ujeedadiisii ku qaday oo ku hongoobay hayga dhigin inaka alىa kuli hayin qadiir wax walba waad awoodaay wayugir wuu badinayaa fii masiirihi fii socodkiisa atalbiyaa wاdikra wاducaaa buu badinayaa wsalaata calى nabiyi sal اlahu alayh wasalam talbiyada iyo dikriga in la badiyo ducada fatay saxaabadu warinayeene yuhilu mina muhilu falaa yunkaru alayhi wayukabiru mina mukabaru falaa yunkaru alayhi mukabiru falaa yunkaru calayhi ninkii takbiir qaadaya ninkii tahliil qaadaya midna lalama yaabi jirin amaa talbiyada qaaditaankeedu nabiguna waa tuu samayn jiray sala allahu alayh ali wasalam horeyna aan usoo maray inuu yahay afdal lxaji alcaju wataju alcaju waa talbiyadoo kor loo qaado talbiyada in la badiyo dikriga iyo ducada iyo la badiyaaye oo wixii nabiga alay slam xilligiisii la samayn jiray marfuuca fa idaa wasaluu hadday gaaraan ninaa laga dhaqaaqay markii mino laga baxo musdelifo waa la sii mari oo musdelifo waxay u dhaxaysaa mino iyo carabkay udhaxaysaa laakiin lagu hakan maayo waa la gudbi nin lawaaye iyo nin gaari raacaba markii musdelifo la dhaafo carab ku xigta laakiin wax yar baa udhaxeeya wax yaroon hadda wax badan kala socnayn baa u udhaxeeya dhul yaroo carafiyo musdelifo udhaxeeya waxaa jira la yidhaahdo namira dhulkaa namira la yihahdiyo carafo meeshay iska galaanna tog waxaa mara magaciisa la yihahdaa curana ilahada toggii waa ku yaallaa oo hadda masjidka magaalada arab masjidka carafe ee weyn markii aad tagto hortiisuu marayaa toggii waa muuqdaa gawaariduna buundooyin iyo berijeeg dul maraysaa oo togi waadii curana weli waa ku yaallaa waadii curana gebigiisa dhinaca musdelifa soo xiga waxooga yaan inta xuduudda xaramka musdelifa la soo gaarin aagaasa waxaa la yidhaahdaa namira marka sida sunnadaa ah, haddii aad waafaqi karto markaad subixii mino ka baxdo namiraa tegi faidaa wasaluu hadday gaaraan ilaa mawdicin meel yusamaa lagu magacaaba namirata la yidhaahdo qabla dukuuli carafa carafa inta aan la gelin nasaluu hunaaka halkaasay degayaan walaa yadkuluuna ma galayaan dadku xiina idin isla markaaba subaxgelinka hore carafata carafa geli maayaan saasaa sunaa hadda laakiin suuragal maaha oo qolo wariba marka ay degayaan gawaari bay wataan khaymadaha carafo ku yaalla mid iyo laba iyo saddex number bay leeyihiin gaariga ay soo raaceen baa waxaa la soo siinayaa numbarka khaymadaha ay ku qoran yihiin dadkana qaarad qaarad baa loo kala dejinayaa qaarad walba aad baa la dejinaya africa waa gaar jaamica alcarabiya waa meel gaar iyagu qaarad bay xisaaban tahay markii haddana qaarad qaarad loo dego baa calaasis loo degi oo dadka mutawifiinta xuje xajisiinaye walaay way kala buundooyin sareeyaan hadba lacagta ay bixiyaan qolyaha qaybadaha number one ah leh aleh qolaa number two-ga iskale qolaha meesha iska leh qolaa gogol iyo furaashyaleh ninba lacagtii hore ula baxa way hay-adda xaj waxay wasaarat lxaj qaybtooda tawaa mutawifiinta la yidhaahdana iyo dadkan shaqeeya dadka xajisiiyana nooc tacaamuli iyo is-afgaradaa ka dhaxeeyo ninkii xiriir fiican laleeyahay baa khaymadaha fiican la siiyaa saa darteed baskii idinka qaaday meeshaa deganaydeen mina bas baa idinka qaaday gurigaad maka ka deganaydeen khaymadaad ku qoraydeen ee minuu idin dejin iyaduu idinka qaadi waxsuu sii wada xilliguu idin geeyaba tii carabaad ka degenaydeen buu idin geyn wuu idinka soo qaadi musdalifuu idinku daadin qayb kamida oo iyada lafteeda number buu ku socdaayo sacuudigu waxay sameeyeen wasaarat lxaj makaatib mutawifiin la yidhahdo africa qayb baa uxilsaaran qaybta africa uxilsaarta nambaray leeyihiin adiga number baad ku aadi numberkaasi kaymadaha yimina qayb buu leeyahay kuwa carafana qayb buu leeyahay musdelifana meelaha dadka lagu dejiyay qaybo u gaar u leeyahay basku numberku ka tirsadaas u soo socdo boorka numberka markuu arko meeshaasu kugu daalin suurada sidaasa wey hadda xajka sida lagu xajiyo meeshaad rabtay iska deg ma jirto walaa yadkuluuna carafata xinan faida zaalat ishamsu qoraxda hadday zuusho duhur soo galo fa sunatu sunadu an yaktuba imaamu khubatayn imaamku laba khudba inuu akriyo wey qabla salaati salaada ka hor uma yusali duhra walcasra duhurka iyo casarkuu tukanayaa jamcan wada jir casar iyo duhur buu israacinayaa wahiya sunatun waa sunno weeye qala man yafcaluhaa in samaystahay wa yartay aydan sidoo kale sidii tii hore oo kaleeto baa wax sameeyahay yaryahay sunnadan masjidka weyn ee carafana dee ninka imaamka ah oo allagii hor ahaan jiray ilaa haddana aan ku ogaa ninka muftiga sacuudiga cabdilcaziz al sheekh baa khudbada ka akriya masjidkaana waxbaan idinka dhihi laakiin waadii curana masaajidku qaybta xagga qiblada jirtaay carafo ka mid maaha qaybta dambaa carafa haddaad gudaha gasho booran waaweyn oo laalmadoo xihan baad arki min carafa xagga dambaa lagu dhihi min hunaana lagu dhihi masjidkiibaa labadaba lagu daray masjidka haddii ay noqoto inaad aadaan ninkii intuu khaymadiisa taga masjidku waa weyn oo lama garan waaye tilmaan garanaya ee nin reer magaal magaala ah, oo hadhow nambarada iyo khariidadaha garanaya masjidka intuu tago oo jimco labada salaadood la soo tukado uu soo noqon karaa hadduu rabana masjidka waa qaybta dambe carafaanku iska dhex fadhiisto uu iskaga wardiin karaa hadday noqoto inaad tagtaan masaajidka laba arrimood baan idiin sheegay masaajidka inta irdaha xigtoo dhan way buuxdaan gudaha hore ee gudaha ahna waa faro inta soka haddaad aragta waxaad dhihi meel la galaba ma laha laakiin haddaad dhex qaadoo dhex marto gudaha shishe ma buuxo masaajideena yareer sooma arag iyadoo irdaana buuxdo xaggaana safafku banaanyihin sooma arag gudaha sidaasoo oo kaleeta wey haddaad rabto inaad gasho iska dhexmaro yar adkayso gudaha meelo banaan oo qaar xataa roob iyo gogol la yimaad u tegi qaybtaan carafa ahayn albaabada ninkaan aqoonin ma gala masaajidkaas si dadkii la isugu dheeli tiro albaabada wareega masaajidkaa si wareegta ah loo furaa kanaa la furayaa waxoogay markii la gala waa laga xirayaa kaasaa la furayaa waxoogay dadkii taagnaabaa geli waa la xirayaa ka kalaa la furayaa wareegu uu soo noqon doonaa ninkaan aqoonin kan markii laga xira kaa ka horan buu dhihi intuu si socdaa laga xir ka kaluu ka horan dhihi weligiiba ka gaari maayo kaad ku aadayn baa la iska taagnaadaa qolada hore markay galaan waa la siqaa wareeguu ku soo mari ka labaad hadduu ku dhaafo ka saddexaad inaad gashaan laga yaabo laakiin hadda kanaa la fure ku hor haddaad tihaahdo weligaa geli maysi kana waa lagaa horxiri dad badan baa kaa horey kana waa laga horxiri alaa kulli xaal sunadu sidaa wey xadiidkii jaabir ee imaamu muslim wariyeyna sidaasuu u sheegay nabigu sal allau alay wasalam markii uu mino ka kallahay khaymad baa waxaa loogu sii sameeyey meesha la yidhahdaa namira iyadii buu ku degay marka duhurka la gaaray hanaaqadiisii buu amray hashiisii markaasaa loo raray iyadii buu fuulay markaasuu dadkii u khudbeeyey kadib baa salaadii la adibay waa la aqimay duhur buu tukaday waa la aqimay casar buu tukaday oo laba laba ragcadooda afartaa ragcadood oo laba iyo laba labau xilligaa iswada raaciyey saas weeye sunada nabiga alay slam sidaasayna jamaahiiru ahlilcilmi yihahdeen waxaa jira xadiis abu daauud uu warinayo iyo kayrkii imaamu axmed iyo oo ibnu cumar laga wariye radi allahu canhu ardaahu oo min ariiqi moxamed ibni isxaaq xadiidkaa wuxuu leeyahay nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam salaada iyo khudbada salaad buu wuu tukaday duur iyo casar buu jamciyey uma khaaba naas dadka u khudbeeyey culimadu waxay idhahdeen laba macamil baan ku xambaaraynaa imaa inaan idhaahno nabigu salaada marka la tukaday dadka kuxasuusinaya waxbuu kala hadlay kale fasamahu ibnu cumara khudbatan ilaa khudbadu way horeysay taasna khudbuu iskaga magacaabay wa in la yihahdo xadiidkaasi waa daciifo maxamed ibn isxaaq baa ku jira haddii la yihahdo tadriis baa lagu sheegay samaacna waa caddeeyo xadaanii buu yidhi waxay yidhaahdaan ninka waxaa lagu sheegay tadriis keliya maahe culamada qaar baa xadiidkiisoo dhan ba diiday xadiid ka saxiixsan ka siqaysanna waa khilaafay culimaduna qaacide waxay leeyihiin xadiidka hadduu nusuus saxiixa iyo nusuus badan khilaafo waxaa markii hore lagu cilayn jireen axaadiista baa lagu cileeyaa lagu daciifiya waxa la iska aqbali jiray keligii markuu ahaa baa markay mucaarado timaada cilal laga dhigaa wayna fara badan tahay baabkaasa la raacinaya haddii kale uma yadkuluuna carafa kadib bay carafo galayaan salaadii oo khudbadu markay dhammaato haddaad sidaa rabto inaad yeesho masjidkaa kugu fiican masjidka iska gal qaybta hore namiro ku taa qaybtii namiro ahayd fadhiiso salaadii iyo khudbadii ku dhamayso iska yar fadhi dadka saxmadooda albaaba jeerka intay ku dhaafayaan albaabada waa la jebin qaybta dambe carafo masaajidku xogay kadib firaaqa iska noqon musac kadib haddaad adigu darintii la guglanayay iska wadato halkaa intaad iska fadhiisato waxaad samayn jirtay halkaa intaad iska fadhiisto oo markay cagtu yar kala degto banaanka loo baxo qof la dirsado dhawr haddaad tihiin maalinkaasoo kale cunto karsan banaan lagama cuno tebi maalmaha mine iyo musdelife iyo carafa intaad cunto la karinaya banaanka ka maarmi karta ka maaran waayo dadkiibaa ciidda ka badan cuntada si fiican looga bisleeya marka haddaad cunto waxaa aada u badan inaad ku xanuunsato maxaa la sameeyaa khudaartii baa ka buuxda meesha badan tufaaxi mooskii meesha banaanka masaajka hareerihiisaa lagu wada gadayaa sharaabkii cabitaankii caanihii waa la wada gadaya suuq weyn ba suuqyo waaweyn baa banaanka wada furan kaasaa la iska tagaa bac weyn oo khudaar iyo sharaaba intay laiska soo qaato baa tiirkan oo kaleeta ah la yskala ag fadhiistaa gubashaadana la fidsadaa qur-aankaa kitaab qur-aanna way taallaa waa la iska akristaa waa la iska ducaystaa waa la iska ducada arki doonaaye markaa daashana waxoogay madaxaa la yar hadhow weyse markaad u baahato marka hore biyo waa lasoo gataa kuwan labaatan la hayo aan idhaahni mid shanle iyaad soo helaysaan soo gata biyaha masaajidku wuxuu leeyahay meelo duleeloo biyaha qaada sida guryaha marka la dhisa loo sameeyo l irdahaadkooda banaanba looma sii baxaba jamaacadedi maqribki iyo haddaad isaga baahato qur-aanka ku akrisato ila salaad damboo tukan ma jirte intaad baxdaada taxiyatulmasjid wax u baahato meeshaa koonayaasha masaajidkaa la isaga duleelkaasa biyaha la raaciya waa masjid maanta la joogo maantana ugu dambayso maqribkii waa laga dareeri ilaa sanadka dambe masaajidka waa la nadiifin albaabadun baa loo xidhiyo dermahan baa loo laabi marka masjidka ha iskaga daxweysaystaa waa sida ugu nabadgeliya badan inaad cibaadaysato oodan wax xun arag odan xaq iyo jin iyo jaan gelin banaanka haddaad u baxdo dalxiis baad moodi sawrka bigb bigbacda lagu hayo iyo sigaarka deeqaya wadnaha kugoyn iyo islaamta ordaysa garabka de kugu dhuufato adiga dhankulagelinaysa baciidda ka badan marka masaajidka haddaad tagto musdelifiya mino dadkii siun baad u heli doontaae halkaagaa iska dhax fadhi iskaga cibaadey saasa ku fiican uma yadkuluuna carafata bay gelayaan bacda an yaqtasilu markay qabaystaan kadib lilwuquufi inay carafo istaaggeeda u qabaystaan mulabiina khaadiciina iyagoo talbiyeysanaya oo aada u khushuucsan waxaynu ku soo qabaysyada inaan ka soo hadlaynay ibni cumar inay ka sugan tahay annahu kaana yaqtasilu wuquufi lilwuquufi cashiyata carafa maalinta carafo wuquufka waa u qabaysan jiray saxaabaday ka sugan tahay cid khilaaftayna ma ogin bay leeyihin amaa in la qabaysan karaa hadda aad bay u fududahay waxa dadka aada loogaha qabtadee dadka unbaa badane musqulihiyo biyaha kow ka ah marka safun baad yargeli toban daqiiqa shan iyo toban daqiiqa kuu qaadan waysadaadi iyo qabayskaaga iyo xaaja gudashadaadi musquluhu meelahay wada safan yihiin meeshay ku wada yaallaan wayundaba waxaa sunno ah an yaqifa inuu istaago baarisan isagoo banaanka ugu soo baxay lishamsi qoraxda mustaqbila qiblati qiblada ujeeda xaadira qalbi qalbigiisa uu joogo aarian min adunyaa addunyaiyo fikirkeeda iyo mashquulkeedna iska faaruqiyey wayugsiru talbiyata buu badin wasalaata cala nabi sal slam lagu saliyo walistigfaara wاducaaa wاlbukaa intaasuu badinayaa fatama goobta carafa marka la joogo waa tuskabu cabaraatu ilinta meesha ilinta lagu sii daayo ee ka qoyda loo baahan yahay meeshaas wey wa tuqaalu casaraat iyo dembiyadii kaa dhacayna meeshaasaa ilaahay ku cafiya subxaana wa tacaala in qoraxda loo baxo qibladana loo jeedsado ducadii adkaartana la badiyo waa sidii nabigu yeelay sal alay wasalam nabigu khaymadna ma gelin teendada ma samaysanine kadib hashiisii buu salaada kadib fuulay cinda sakaraat oo jabalkan hadda la fuulo hoostiisa dhagxanta waaweyn oo halkii ay fadhiisiyey fawqahaa buu ku ducaysanayey xilligaa laga bilaabo ilaa qoraxdu ka dhacday halkaasuu duca waday nabigu sala allahu alayh alih wasalam in dikriga iyo ducada lagu dadaalana halkaasa laga gartay nabiguna si gaar ah buu maalintaa u tirtirsiiyey dadku ducadii alla bariga hadda waa fiicnaan lahayd laakiin la dhowr arrimood baanan u yeeli karin meeshii sakharaadkii tegitaankoodana way noo soo socotaayo meeshii dalxiis bay noqotay mararka qaarkoodna qoraxda ninna waa nin saxaro oo dhul saxaraa ah ku koray oo dabeecad kulaylka yaqaano wey dadna waa meesha qabowgan iyo meel baraf ka dhahaya dad ka yimido iyagoo khaymadaha ku jira intay kulayl suuxaan baa la rushaynayaa maanta oo dhan oo baraf madaxa laga saaraya kaasi qoraxda isu istaago daqiiqadaba noolaan maayo qoraxda xilliyada qaarkood kulaylkeeda afartan iyo shan digrii bay maraysaa afartan iyo shan digrii oo meel buuraa dhagxana ku dhacaysa ninkii banaanka u istaagaayey haddaad adkaysan lahayd meesha ikhtilaaq waxaa ka jiray isdhexyaa aan caadi ahayn waxaa ka jiray sigaar iyo waxaan caadi ahayn awrta meesha taagan ee iyo fardaha taagan ee lagu ciyaarayo ee la isku sawirayo iyo dadka sasabka isu sawiraya caadi ma aha meel lagu cibaadaysan karaaba ma aha banaanka banaan banaanuna maanta aada istaagtana maba lahaba laha wada khaymado saa darteed khaymadda inaad isaga jirtaan cibaadadaada u furan ama masjidkaad isaga jirta labadaasa ku ran ducada in la baryo nabiga calayh salaatu wasalaam siyaabo badan buu maalinka aada uga hadlay mar wuxuu yihi maalin ka badan oo ilaahay naar dad ka xoreeya maalinta carafa ma jirto maalin ilaahay dad uu naar ka xoreeyo maalinta carafa maalin ka badanna ma jiraan ilaahayna malaa'igtiisa ayuu ugu faana dadkaa xujayda wuxuu leeyahay addoommadaydi eega iyagoo iyagoo basaasan oo diifaysan bay yimaadeen maxay doonayaan dadkaas waxay yidhahdeen culamada qaar arintaa waxay daba socotaa atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu laka loo haystaa fiiriyaa dadka intay meel dhow ka yimaadeen min kulli fajin camiiqin cibaado ilahay radihiisa ay dadku raadinayaan nabiguna ala sl afdalu ducaai ducaawi yowmi carafa ilaahay barya la barya waxaa u fadli badan maalinka carafo baryada ilahay la baryo nabigana alay sla isagoo awel ah, akhirba loo dhaafay buu maalintii oo dhan ilaahay baryayay saasaa la doonayaa maalinkaas waa maalinka naar la xoreeyo dunuubta la dhaafo ilahi subxaana watacaala abwaabta khayrka iyo risiqa ducada uu aqbalo laakiin maxay kugu taallaa waxoogay dadku baabuurtii iyo mukayafkii qaboojiyaha iyo jillaatadii baa la bartay iyo furaashadii dhul sidanoo kaleo darin khafiifa taa la dhinacu u qaban maayo kuleel yarna la adkaysan maayo subaxii markay intihaacaday mina la beriyoon guwar fiican lagu seexanin saa kale gaadi lasoo raaco barqadii duhurkii la tukado balaq waa loola daadanba khuurada ka baxaysa qaar baa salaada makribiya allahu lagu toosin maalinteeda waa hurday qofkani ama inta badan waa hurday markuu hurdada ka soo kacana saddex baa dadkii rogtay midda koobaad telefoon baa rogay waxaad ka weyday war maanta carafo un telefoonka iska daaya xagga ula hadlay carafaan taaganahay dilid dadkii qabaaqinrabulaada warada camalkaagu riyaaya iskutus baa ka dhigtay baasha baa ka daysa telefoonkaasuu ku hadlay iyo inakeena soo warwareegnana way rog yar cajiisiyo kubudhina ka badan banaankaa lasoo is istaagiyo waa lasoo wareegiyo qaar waxbaa u dheer wareegitaanka waxoogay meeshan u kala xishooday sigaarkiio waxoogay sigaarku rabaa qad banaanka naga soo siiyo soo yar haqeejiyo qaybna badanaa qaybaduhu waxay keenaan dadku cuntaa loo keenaa hadha way shaah u baahnaan soomaalidu banaankaasuu wareegiyo shahku saf u geli musqulna saf buu ugeli waxoogay uu yar seexan saacada saacadna musqul buu qabays buu saf ugu jiri saacadna shaah buu iyo banaan istaag buu saf ugu jiri saacadna wuu yar sheekaysan qoraxdiiba dhacdayda oo duhurkii haddii labada duhurnimo lagu soo kala dhamaado dee afar saaca haddii lagu daray lixdii makribnimada jooga soo qofkii waxba uma soo hadhinba marka maalintaas shaahan inaad ka samayto o iska dayso telefoonkan iska damiso katag ku dhihi maayo mina markaad ka baxayso guriga kaga tag labada maalmood ka nasati ku dhihi maayo bal maalinkaa un telefonadan iska damiyo way fiicnaan lahay kadib wuxuu yihi waya kuna noqdo aksaru qawlihi waxa ugu badana uu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kuli shayin qadiir nabiga alayh salatu salaam markuu lahaa afdal ducaai ducaau yawmi carafa وkayr ma qultu ana والنabiyuuna min qabli ani iyo nabiyada igu waxay ugu khayr badaneen nidhahnana ducada uu sheegay nabigu sal alau alيه wasalam halkaa waxaad ka garatay marka nabigu leeyahy khayr ducaai ducaau yawmi carafa bimacnaa hal caam baa loo jeedaa ducadu waa laba labadiiba waa loo jeedaa ducaau cibaadati wa ducaau mas'alati ducaa ilahay wax weydiisan ila waaiga ila waaiga ila waxaasi ducaau mas'alatin baa la yihahda inagu taasaan ducaa naqaana ducaa cibaadatinna waa dikriga iyo aacaadkao dhan baa soo gala adkaarta iyo aacaadkao dhan baa soo gala walidaalika tani waa dikri iyo aaca wey waa shahaado iyo tawxiid weeye waa xamdi ilaahi iyo iqraar weeye walidaalika nabigu ducada ugu khayra ducaa carafa wakayru maa qultu ana wanabiyuna ducadii uu qayb kamida fasiraya sal slam waliyadcu liahli waaصxaabi reerkiisa iyo asxaabtiisa iyo rufaqadiisa ha u duceeyo walisaa'ir lmuslimiina muslimiinta kaloo dhan ha u duceeyo uyuda waxaa sunaa an yaqifa inuu istaago cinda sakaraati alkibaar dhagxanta waaweyn agtooda almafruushati ee gublan dhulka daadsan asfala qimati jabal raxma jabaluraxmo korkiisa meesha hoosta ee dhulkiisaa daadsan waa sakaraadkii nabigu istaagay sala allahu alayh wasalam hadda laakiin dalxiis bay noqotayo adiga dhab waxba kuma cibaadaysan karta waama sacuudi in in la fuulase ilaa jabal raxmati la fuulo aladi kaasoo fii wasati carafata bartanka carafa ku yaalla falaysa fii uluucihi fuulitaankiisa kuma jirto fadiilatu zaaida wax fadli dheeraado u leeyahay ma laha nabiguna ma fuulin sal slam falwuquufu saxiixun istaaguna waa asaxayaa fii jamiici tilka alardi dhulkaas oo dhan almuttasicati waasica banaanka carafe waasaca meeshaan istaagaba kugu filan wadalika aljawru buurtaana juzun minhaa qayb kamida wey huwa isaga iyo wakayruhu dhulka intiisa kalena sawaan isku mid wey wax isma dheera ah. dabuurka korkeeda kuusheeda banaanka istaagto oon carabumar wada istaagtay nabiga ala slam markuu sakaraadka istaagay wuxuu i waqaftu haahunaa wa carafatu kulluhaa mawqifun anuu halkan aan istaagay caraf oo dhanna waa la istaagi karaa baab waasaca wey hadda muslimiintu waxay gaareen carafo waa laga batay ma qaado dadka carafadii weynayde dhul weyn ahaa dadkaa ka badan hadda khaymadaa qaar baa carafo ka baxsan waxaad iska ilaalisa inkastoo aada u yaryihiin laakiin aad waxaa looga baqayaa tiradan sanad walba sii ziyaadaysa dadkuna diinta aada ugu soo noqonayaan xajkiina aada loo wada hiigsanayo inay carafo qaadi weyde dadka say mina uqaadi weyday mina ma qaado qaybo dhan baa musdelifa dhex degan walwuquuf in la istaago cinda sakaraati dhagxanta agtooda afdalu fadli badan waayaa nabiga halkaa istaagay wal sida fadliga badan an yakuuna waa inuu yahay raakiban mid fuushan muftaran oo afuran nabigu gaadiid buu saaraa uuna afurnaa ti laga shakiyey inuu afuran yahay iyo inuu sooman yahay bay haweenka qaar kamida baa waxay u dirtay anaa idiin ogaan bay tir umufadli bint axaari abdillah bn cabbaas baa waxay tii anaa idiin ogaanay suga caani iyo waxoogay biyey isugu qastay wiil bay usii dhibto waxay tii ugeel nabi sal l slam waa la fiirsanayaa marka waxaa la rabaa in la ogaada ma afurran yahay mise uu sooman yahay markii loo geeyey wuu cabbay marka markaa ibn afuraya waa la gartay sala allahu alayh alih wasalam walafdalu lilmarati haweenta waxaa u fadli badan aljuluusu inay fadhiisato fii xaashiyati nnaasi dadka tarafkooda saan ikhtilaad iyo isdhexyaac u dhicin hadda taa waa laga yaroon yahayo jamaaco kastoo wada socota khaymadaha qaarna raggaa dega qaybna dumarkaa dega laakiin qaar baa markay meel waayaan raga baa dumarkii celiyanay arkaysaa warka celi warka celi warka celi maanta dhama in laga waardiyeeyo ee dumar qaynaya war yaa bax war naga tax war naga bax war naga baxday mid kalena waa la sameeyaa marar waxaa dhici khaymadaha degi lahaydeen baa laydinka qaadan gaarigaa idinla soo daahay dad baa idinka degi meesha hadduu rag degan yahay marka waxay sameeyaan qolyada meeshooda la qaatay dumarkay ku xoreeyaan raggii xujaydaha ee deganaa dumarkun baa lagu soo dhexdeey xaaji xaaji xaaji marki waba laga dhegeysan waayo ay dumarkii shan soo dhahaan isaga alaabta intuu qaato xalaal marka dinabal iyo dhulxoraysna rag iyo dumar maalinka waa lasu isticmaalaa adoo ha ka qaybgeli oo waajibaat awuquufi carafo markaad taagan tahay waajibaadka ku saarani xuduuru juzin qayb oo min carafaata kamida weeye caaqilan adaa wax kala garanaya qof miyirkiisu joogo waalayn aan miyir daboolayn waa inaad tahay carafo qayb un kamida qaybtii dooni ha noqoto iyo darafki dhexdiiya geese inaad istaagtana waa lagaa rabaa wa waqtu xilliga wuquufka la istaagayana bacda zawaali qoraxdu markay zuushee salaada duhur soo gasha laga bilaabo ilaa طuluuci fajri الثaani fajarka labaad ilaa laga gaaro min ywmi naxri maalinka tobnaad habeenka soo socda inta aan waagu beryin muddada intaa la eg qayb kamidahu carafa inaad tagtaa lagaa rabaa haddaad maalintii qayb kamida tagto ama habeenkii qayb kamida tagtaay kugu filan buu kuleeyahy faman xadara hadaba u faahfaahiye fiiri ninkii xaadira bicarafata fii shayin wax uun min hada lwaqti intaan sheegna kamida wahuwa caaqilun isagoo caqligiisu joogo walow maaran habaa dhaxmara hadduu rabe dhaxmar keliya ha noqotee fii laxdatin ilbirisi faqad adraka alxaja xajkii waa haleelay waman faatahu daalika ninkay ka tagto oon intaa carafa cag soo dhigin oo waqafa istaaga mu'man calayhi isagoo mihirla buu tegey isagoo mihirla baa ka soo tegey faqad faatahu alxaju xajkii waa ka tegey saas darteed nabiga ala slam wuxuu yihi horta carafa inay heer kaa tahay alxaju carafa xajku waa carafa man jaaa laylata jamcin habeenka musdelifo loo galbanaya laga noqonaya ninkii yimaada qabla uluuci lfajri faqad adraka alxaji xajka waa soo gaaray ibn salaam hadigaas aday ka sugan ninka habeenka musdelifo la baryo taga salaada subaxna musdelifo ka gaada ninkaasi xajkii waa u jiraa musdelifana waa tagay nimaa nabigu yimid alayh salaatu wasalaam oo xilli dambe yimidna oo weydiiyena wuxuu yihi ninkii salaada nala tukada carafana xilligaa ka hor soo istaagay saacatan min laylin aw nahaarin saacadun habeen ama maalina faqad addaa nusukahu xajkiisi waa guto waa dhamaystir waa lakala fadli badnaanaya intii la taagnaa laakiin asalkii waajibka waad la timid alxaju carafana saasaa loo yihi fayataxallalu qofkii haddaba ama miyir lahaa ama kaba gaari waaye laba labana waa kugu dhici kartaa waagi horena way dhici jirtay xilligii saxaabada aad bay udhacday de bishii aragtideedaa lagu kala duwanaayo qolyo maanta bisha aragtideedii waa lagu kala duwanaa qolyo maanta oo kaleeto ay bishu sideed u ahayd bay carafo ka noqotay bishii hadday carafo noqotay iyaga sideed bay tirsanayeen maalinkay sagaal kusoo talagaleenba maalinkii oo toban ay arkeen maalinkay kusoo talagaleen toban sagaal waa toban qoladaa u dhaafay waxaa dhici karta inaad xanuunsato waad soo xajiday inaad xanuunsataa dhici karto haddii aad xanuunsatay oo carafo ku dhaaftay iyo wixii lamidahoo dhani xaalkaagu wuxuu noqon sida soo socota fayataxallalu wuu xalaal noqdaa bificli cumratin cumro ficilkeed buu ku xalaal noqdaa waad cumraysan xajkaagina waad ka xalaal noqon si dadkii dhamaystay baad lamid noqon waa ko fayauufu wayasca kacbadu samayn wayasca safiya maruu saxdii samayn wayaxliqu waana xiran ama wuu gaabin waqad xalla wuuna ka xalaal noqday intaa markuu sameeyey min ixraamihi ixraamkiisibu ka xalaal noqday wayajibu calayhi alqadaau inuu soo qadeeyana waajib bay ku noqon wadamun hadiya dhiigna waa laga rabaa lilfawaati xajkii ka tegey dhiiggaasoo mila dami tamatuci dhiiggii tamatuc oo kaleeta ah arrimahan xilligii cumar bay dhaca radiallahu canhu ardaahu riwaayadka qaarkoodna hal mar ka badan in loo yimid bay tilmaamayaan oo la yihi tiradii baa naga khaldantay saan isu moodaynay baaban annagu sagaalkii baan u haysanay maalinka yawmu naxriga wuxuu yidhi cumro ku taxallul hadyina gawra sanadka dambana xajka soo qada qol kalena waa u yimaadeen waxay yihin cumarow markaan soo dhownahay baa xoola naga lumeen intaan xoolihii daydayaynay bay carafo dhamaastay wuxuu yihi cumro ku tamatuca hadyina gawraca darag dambana soo qadeeya saxaabadiina cid khilaaftay lama oga waxay yidhaahdeen fakaana dalika ijmaacan iska dheh si la dhihi jiray faidaa arabat shams carafaan weli joognaago qofkii ka tegay ka dhaaftay baan ka hadlaynay saan maanta duhurkii carafo usoo galnay faidaa arabat shamsu qoraxdu hadday inoo dhacdo dadka afaadu waa kasoo soo tegayaan ilaa musdalifata musdalifay soo aadayaan uma afiidu min xayu afaada naasu way kasoo gadooma meesha dad kasoo gadoomaana annagu xaramkiiy musdalifa dhaaf samaynaya quraysh dhihi jirtay warkeeda ka baxa nabig uri sal slam daakiriina allaha tacaala iyagoo ilaahay xusaya mulabbiina talbiyeysanaya bisakiinatin xasiloonaan iyo wawaqaarin deganaan ay meeshii weynaan iyo haybad bay ku soconayaan bigayri musaaxamatin iyagoon isciriiriyin wa iidaain aan isdhibin wa darbi dawaabin dawaab iyo waxbana gaadiid aan garaacin faman wajada ninkii hela furjatan meel banaan asraca waa degdegi karaa tanna nabi ala slam siduu baray weeye carafaa la joogayaa ilaa qoraxdu dhacdo qoraxdu markay dhacitaanka lagu hubsado baa lasoo dhaqaaqaya maqribkii iyo ceshihiina dib baa loo soo dhigayo musdelifaa lagu soo tukan doonaa haddii laga soo gaari karo musdelifiya carafana aada uma fuga ilaa toddoba kilomitr wax saasaan u malaynayaa toban meelahaas wey raggii dhalinyare iska soo dhaqaaqay aayar iska soo socda ee mawjada dadku aynan dadejinin way soo gaari karaan si fiican musdelifa laakiin waxaa daariyay magaalkaan socodka aqoon dadkii oo didaya markay arkaan bay iyagana didaan ay laxaadsadaan markay iyaguna didaan ay laxaadsadaan dikri durbo wuu daalayaa laakiin aayar hadday iska socdaan o iska talbiyeystaan mar iska sheekaystaan musdelifo waa soo gaari karan ama gaadiidka iyo gawaaridaa la iska sugaayo kuwaasaa la iska soo raacaa marka dambe si kastaba ha noqotee musdelifo qoraxda goortay dhacda carafo adoo jooga maqrib la tukan maayo dib baa loo dhigay cishiya maqribka musdalifaa lagu tukan doonaaye waa lasoo dhaqaajin dikriga ilaahay baana lagu soo socon talbiyadii weli sidii baa loo wadi bisakiinatin wa waqaarin nabigaa sheego calayhi salaatu wasalaam marka uu soo socday baa wuxuu maqlay qaylo iyo sawaxan iyo shanqar buu maqlay markuu qayladii iyo sawaxankii iyo geeliyoo la garaacayo xoolo la didinayo uu maqlay buu la hadlo ayuha naasu sakiinata sakiinata buli wadadiow iyar iyar ayaraayar ayaraayar socda buleey ayib wuxuu kaloo samayn jiray nabigu alayh salaatu wasalaam haddii uu meel yar banaan helo wuu yar degdegi jiray waa yar laxaadsan jiray haddii kale dadka ma jiidi jirin oo ma ciriri jirin sala allahu alayh ali wasalam sidaasaa la samaynayaa sunnada ah wa yuakiruna way dib dhigayaan liyujmicuhaa inay la jamciyaan ay la tukadaan bimusdelifata markay soo gaaraan macal cishaa ay cisha fa idaa wasaluuhaa hadday gaaraan nazaluu way degayaan wasalluu way tukanayaan wa bihaa musdelifay baryayaan wasalluu subxana way tukanayaan awala waqti waqtiga bilowgiisa hore in salaadaha lagu jamcinayo waa tii nabigu sameeyey sala allahu alayh alihi wasalam maqribkay tukadeen kadib bay gaadiidkii fureen kadib bay ceshihii tukadeen hal adaan iyo laba aqin bay ahayd wax sunno udhaxaysayna ma jirin labadaas salaadood markii la tukadana intaad meelaha waxaad cunta ka raaraadsato baa la iska seexdaa intabi habeenkaas habeenka xujaydu go-aan wey habeenka xujaydu ay caystoobaan habeenka musdalifaa ugu badan hal xalay shalay bay mina booska ka soo baxeen sideeddii subaxii maka ka soo baxeen shalay oo dhan mina jooga joogow bay ahaayeen habeenkii si fiican looma seexanin subaxii baa laga soo jarmaaday maanta o dhan baa carafa la taagnaa si fiican looma nasanin waa la soo gadoomay waa la soo dhugayy ama gabaari waa lasoo raacay dadkuna waa reer wada biyo biyaa wey musdelifaa lagu soo daatay fii dambe baraq nin walba waa dhacaya waxaa jira niman la yidhahda suraaqu xajiij niman uma soo xajiya xujayda inay baadhaan baa jira laba goobuu uu qabaa labayk allaahuma labayk uu leeyahay minuu kula joogay carafuu kula istaagay musdelifkuu kula soo galbaday markii manqas buu wataa dadku jeeb ma laha shaati iyo sarwaal iyo kastuu lama qabo labadaa guntiga iyo boorsayadood gacan ku wadata iyo marada faraqeeda wax kugu guntan yahay ninka ugu badan baa kiishad yaroo wuxuu u jira qaba rebegaarka badankood markay seexanayaan kiishada kuma seexan yaqaanaano way qaban calooshay ka yar qabano furash jilicsan ma yaqiinin wuu iska furi marka uu barkan markuu barkada waxya jiifada saas uga saasa uga galgalan waa la daldalan markaa wixii faraqa kuu guntanaana mankas waa lagu goosan jag tii guntanay waa la goosan suunkii hadduu kuu xirnaa xaataa jag iyo jag hadaha hada laga siiyo baa lagaa bixin siraaqu lxajiij baa la yihahdaa habeenka aad baa dadka loo dhacaa waa daalan yahay waa habeenka keliya ay booliska iyo ambalaasta iyo maxkamadda iyo jallaadku wada joogaan wey intaa boolis dharcada baa wareegaya gawaarooyin gawaaridii booliskee rondada ahayd baa wareegaysa waxaa meelaha wada fadhiyaa maxkamadda iyo qudaadda iyo jallaadka gacmaha gubi jiray dhabanba habeenkaa dhab waa nin lala cararayo baabarkiio meeshii baa markiiba lageyo jag gacanta la goynayo dadki isagoo xadayaa la qatay si fiican baa in badan baa gacanta la guraa in badanna way baxsataa waagu dalkuu bariyo maalaydhaa xaday baa la ijeebsiibay fiili go-aygii uu go-an yahay waa la goostay xijaynale tiro ma laha calaa kulli xaal habeenkaas iska warqan baa lagaa rabo ma sunnaa in la cibaadaysta habeenkaa salaa nabigu alay slam wax salaaday u tukadeen lama sheegin waxay dhaheen riwaayaatku u sahlayda waa beristay taa laakiin maanic maaho saxaabadu umaynan fahmin inay maanic tahay waxaadna ku garan kartaa haweenkii umaatu muminiin qaarkood oo gadaal ka soo xajiyey nabiga asha salaam salaad bay iska tukanayeeno waxay dhaheen balii fiiriya xilligii xidigii la bixi jiray ma soo baxay maya haddii la yidhaha salaadooda iska wadanayeen cidnana ma inkiri jirin oo lama yaabi jirin ninkii tukan karana waa iska tukan karaa ninkii kalena waa iska seexan karaa sabeynkaa marka la bariyo sallu subxa awala waqtina daliil bay leedahay o waxay kamid tahay meelaha ibnu mascuud uu yihi nabigoo salaad tukaday fii kayri waktigaa ma arag weligay ilaa meel sheegay waxaa kamid ah habeenka musdelifo wakti hore buu tukaday saanay usoo iftiintayba horuu ka tukaday sala allau alayh wasalam wayakuduuna minha musdelifay kasoo qaadanayaan xasal jimaari buuraha dhagxanta lagu tuuran doono sabca xasayaatin toddoba xaboo maalinka jamratulcaqaba keliya la tuuran doonaa toddobaana lagu tuuri toddobadii waxaad ka soo guran buri musdelifo laqatan qaadqaadasho iyagoo sidooda aad qaadan laa tagsiiran mid weyn intaad soo qaado adu jajabsan maysi ha jajabsanine kuwa yaalyaala guro walafdalu sida fadliga badan biqadri baaqila midhaha baaqilaha la yidhaahdo iqdarkiisoo kaleeta wey waa dhowr dhowr masale saddex masale weeye ama afar airaada masalada koowaad dhagxanta wax lagu tuuranayo waa todoba taa naskaa sheegay midda labaadi hala soo qaada weeye hala soo buuga yaan la jajabsanin xadiid ibn cabaas ibn maajah iyo nasaa-i iyo keyrkood wariyeen buu milicsanayaa oo nabigu alayh salaatu wasalaam uu ku yihi ilqatli laqan xasan dhagxan iisoo gur u ku yihi nabigu alayh salaatu wasalaam inay biqadri baailna yihiinna waa xadiidkii ahaa bimili xasal khadfi waxa wax lagu filina oo kaleeto dhagaxan yararka mid waaweyn lama rabo wax yaran meel la gaaraynina lama rabo wax kuuskuusanoo baaqilaaga la-eg maanaa dhagaxan waxaan labada fartiya suulka dele saaro sida finiinka loo isticmaalo oo kaleetaa wey walidaalika nabigu eraygaasu isticmaali jiray wuxuu yihi bimili xasal khadfi waiyaakum walquruwa fi diini waxa weeye dhagxadaka dakraas qaadanine ka babadin ee kaa yaryarkaa ku tuurtuura baaqila waxaa la yidhaahdaa waxaan innagu aynu digirta dhahana dhagxad digirta leeg way ama baazillaa dheh ama baaqillaa dheh digirteenna wey inagu digirta cagaaran baa naqaanaa inagu digirta aan naqaynay wax intaa la eg eg qadarka intaa la eg dhagxan baad qaadanaysaa oo ku tuurtuuraysaa wy waayaqifuuna way istaagayaan marka mas'alada ii hadhay waxaa weeye musdelifaa laga soo qaadanaya sida daahirka nasku waa in mina laga qaato xadiidka fadl ibn cabaasna nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markuu ka warinaya nabiga sal alah ala wasalam nabigu musdelifuu kasoo dhaqaaqay markii uu soo gaaray xataa dakala muxasiran ilaa waadii muxasir uu soo gaaray oo huwa min minan minuu ka tirsan yahay markaasuu nabigu alaykum bxasa lkadfi ladii yumraa bihi jamra xata alkhadfi qaata minaa soo galay markaas waadi muxasirna markii musdelifo laga soo dhaqaaqo mashcaru xaraamka markaad taagan tahay dhinaca bakribka ee mina usoo jeeda midigtee gabalow dhacana buuro waaweyn baa kaa ah dhinaca bixidaa buuro kaagama dhawaan laakiin horay oo bidixa baa buur kusoo dhammaataa buurtaa kusoo dhammaata halkay kusoo hoobato kusuurta boqortooyada ilaa geeskeeda safay ku taalo halkay kusoo hoobato baad tog ugu tegi doontaan la yihahda waadi muxasar togaa marka lasoo gaaro haddii aad faraaqo heli karto ay waasac tahay inaad oradoo degdegtaa degdeg ku dhaaftaa fiican waa meeshii asxaabul fiil lagu halaagay bari asxaabul fiil meeshii lagu baabiiyey maka markay ku socdeen alam tara kayfa cala rabbuka bi meeshay ku goyeen waadi muxasar wey nabigu si degdeg u ku dhaafay markuu dhaafay kadibna dhagxanta qaatu yii oo minaa la galay marka musdelifo laga qaada nin baa halkaa ka cad fuqahada qaybta tiri halkaa laga soo qaata musdelifa waxay yidhaha nabigu markuu mino tegay jamaraadku ku bilaabay dad baa isaga usoo guray qof walbana cid usoo gurta heli maayo socod iyo tuurasho iyo hawl baa lagu jiray oo dhagxandaydee firaaqa loo heli maayo gaar ahaan hadda oo meel walba laami laga dhigay oo laga yaabo dhagaxa daydagiisa inaad ku rafaado waxay dhaheen intuu joogo musdalifa ee uu degan yahay aayada iska gurta saasaa u sahlan fuqahada qaar baa bidca ku daray halkaa marka la joogo hala dhaqay dhaheen dhexanta hala nadiifiyo biyo hala mariyo hala daahiriyo mar bay nijaasahay nabiguna waxba dhagxan ma dhaqin sala allahu alayh ali wasalam wayaqifuuna waxay istaagayaan bacda salaati salaada subax kadib musdalifa haddaad joogto cala almashcari alxaraami almashcaru alxaraam bay istaagayaan wahuwa jabalun sagiirun waa buur yar fii aakhiri musdelifati musdelifa aakhirkeeda ku taala wayundabu waxaa sunna ah in la yar inamkana hadday suuro gasho meesha waa meesha ilaha yii faida afadtum min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraami ku xusa mashcaruxaraamka hadda masaajid baa ka dhisan masaajidka mashcaruxaraamka ka dhisan ninkii tagow masaajidka iyo laamiga meel yaroo taaga udhaxaysa taaggaa yaree buur ahaantae udhaxeeya haadaa huwa mashcar xaraam ee masaajidka dhinaca bari waqooyi bari ka xigta dhinacan carabbaad ka timid dhinacanna makaad u socotaa iyo mina markaad masaajidka joogto laami baa dhinacaa ka mara dhinacaasoo yar koona ah buu mashcaru xaraamka ku yaalaa halkaa intaad iska yar fadhiisato inaad ku yar waabariisato oo ku ducaysato ilaahay ku barido saasaa wanaagsan meeshii kale mina ka musdalifo ka istaagtana dhib malaha wa hunaaka lika meeshaas binaaun ismaa ku yaala muxdasun oo habmar dhow la dhisay cusub yaquulu cawaamu ay dhahaan inahu mashcaru xaraam weeye walaysa kadalika isaga mashcaruxaraam maaha xilligiisii baa laga yaabaa de mualifku in dhismahaasi jiray wayuksiruuna talbiyata wducaa bay badinayaan iyo dikra dikriga mustaqbilina qibla qiblada ujeedo qibladu waa meel jihaad ugu sharaf badana la qaabila yihahdeen wayaquuluuna waxay odhanayaan waa iska ducuu iska jeclaysteen mualifkii rag kale allaahuma kamaa awqaftanaa fiih ilaah saa mashcad xaraan noo istaajisay wa araytanaa iyaahu aada noo tustay fawafiqnaa lidikrika dikrigaaga iyo xusitaankaaga nawaafaji kamaa hadaytanaa soo hadnoo hanuunisay waqfir lanaa noo dhaaf arxamnaa noo naxariiso kamaa wacadtanaa biqawlika saad ereygaaga noogu ballan qaaday wa qawluka alxaq waye faidaa qadaytum faafadtum min carafaatin haddaad carafa kasoo tagtaan fadkuru llaha alla ku xusa cinda almashcari alxaraami ku xusa wadkuruuhu xusa kamaa hadaakum sidun hanuuniye wain kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hanuuninta ilaahay ka hor lamin adaaliina dadka dhunsan baad ahaydeen uma afiiduu ka taga min xaysu afaada naasu isku meeshay kasoo tageen wastakfiru llaha ilaahay dambi dhaaf weydiista in allaha gafuurun raxiim rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba naar bu akri isagun baa ducada isaa in loo akriyo iska jeclaystay daliil khaas intaan wahay ma laha faidaa asfara jiddan aada waagu hadduu u qoraxduna weli aynan soo bixin saaruu ilaa minan minay u soconayaan u dhaqaaqayaan biwaqaarin wa deganaan iyo xasilooni qabla tuluuci shamsi qoraxdu intaynan soo bixin halkan waa halkay quraysh intay carabtu fadhiisato qoraxday ku jireen waxayna dhihi jireen ashriq sabiru kaymaa muiira sabiilow qoraxda soo saar aanu kalahan aan jarmaadna waxayna sugi jireen ilaa qoraxdu sabiil waa kaan soo sheegnayo waa bur weyn dhinaca bari ka xigta ilaa qoraxdu korkiisa ay ka soo baxdo ay arkaan isagaa qalin jiray isaga la hadli jireen si isagoo qoraxda soo saaraya baradaa qalinaya baasha soo daaga dhihi jireen qoraxda aanu ka kalahan meesha aanu ka dhaqaaqnay faidaa wasaluu hadday gaaraan ilaa waadi muxasari sirin hadday gaaraan wahuwa biqurbi mina minuu ku dhow yahay waa afka mina laa gale asracuu way degdegayaan qadra ramyati xajarin dhagax in la tuuro oo toga labadiisii dhinac ku aadan intaa in leeg bay degdegayaan meeshii halaag iyo cadaab ku qabsaday abrahe iyo asxaabtiisii wey uma yaslukuuna waxay qaadayaanoo u fudud aariiqa alwustaa ariiqa dhexda ka baxa dhowr jid baa jire allatii tarmiihim ku tuuraysa ku ridaysa calaa jamrati alcaqabati ama tamuru bihim iyo tarmiihim labadaba waa la sheegaa jamratulcaqaba marinaysa jamratulcaqaba wadada dhexda kabartee ka dhacaysa wey meesha haddaad aragtaan ninkii arkay yaab ubaad u dhiman meeshan sii loo mari jiray waa buuro wada dhagaxa oon cidina cad intay saarta fuuli karin iyadoo laamiye laga dhigay baa la jiirjiiray dadkii meeshaa ku xajii jiray waxaan umalayn kolle ajirkoodoo kaleeto la hiigsan maayo meesha saxaraha nin odayoo soomaaliyeed baan ku arkay mina iyo msdlifo meesha iska galaan maydhaha la yihahd meeshan la yihahdo mustashfa min alwaadi baan isku aragnay soomaalida ay agdegto wuxuu yihi afar iyo toddobaatankii baan soo xajiyey nineteen seventy four dhulkan oon musqul lahayn oon biyo lahayn oon khaymad lahayn oon gogol lahayn baanu ku xajiyi jiray oo gaajo iyo oon iyo kuleyl nafta naga qaaday de hadda laakiin waxaa i hoteellaaba degantihin buu leeyahay hoteelo iyo joodaryaa dadka u yaalo qaar baa joodary u yaalaano qaar baa maruuxalo ugu rakiban yihiino haddaba la raaxaysanaya adu lama arko fakama fakamaa ya'tuunaha say u imanayaan wahum rukbaanu iyagoo gaadiidkooda saaran ay mina iyo jamaraad ku imanayaan yarmuna jamra yarmuna way garanayaan jamrat jamrat lcaqaba la yihahdo ee xagga mina usoo maka usoo xigta ama aljamrat la yihahdo bitilka aasaya xasayaati sabc toddobada dhagax almultaqaati laga soo qaatay min almusdelifati laga soo qaatay ku tuuranayaan toddobada wa ayi makaanin meel kastoo iltaqata alxasaa dhagaxa uu kasoo qaatana jaaza banaan minihii musdelifaba way banaantay meeshaad kasoo qaadato min almusdelifati waayriha musdelifiya keyrkeed laakin yukra waxaase karaahiyaa akduha in laga qaato minal marmaan meesha lagu tuuray waa karaahiye wayna asixi dhagaxi meesha lagu tuure tuurantay intaad hoos u busto haddaad sacabka kusoo cantoobsato ood iyadii ku celisaay way asixi buu leeyahay dhibaato malaha walxushi musqulaha in laga soo qaatana ma fiicno walmasjidi masaajidka masaajidka xusana waa awqaaf musqulahana shumatu najaasa jirta kana shumatu isticmaal baa jirte laga fiican wa kamaa yushracu fi ramyi wakamaruu kulamaa yashracu fi ramyi mar kastoo ramyiga uu bilaabana yaqtacu talbiya talbiyada uu joojinaya jamraadka tuurashada markaad bilowdo talbiye markaasaad joojin allahu akbar walaa yulabbii bacda dalika intaa kadib talbiyeysan maayo nabigeena sal alay wasalam markuu jamrat alcaqaba soo gaaray talbiyadii wuu joojiyey wuuna takbiirsaday maca kulli xasaatin allahu akbar allahu akbar allahu akbar buu yii godkeena inaad ku hubsan kartaan isku dayay meesha duleelkaa suurat ramyi qaabka loo garanayo markaad tuuranayso jid baad sidaa uhaysaa jabaraadkii saddexda ahaa tii asuqraa baad kasoo dhici markaad xagga minada karo ka timaada iyo musdalifa waa dhaafi alwustaa tii dhexaad mari waa dhaafi alkubraa tii weynayda ama caqaba ahayd baa tegi taasaad maalinkaa tuuranaysaa taa maalinka markaad tuuranayso toosna waa u tuuran kartaa midigna waa ka tuuran kartaa bidixna waad ka tuuran kartaa intaad indhaafta gadaal kaga soo noqotana waa tuuran kartaa muhiimadu waa inaad tuurto meesha dhagax kurido dhulka waa ka tuuran kartaa saddexda dabaqee korana hadba kii aada marto ama jidka ugu qasbo uu ku geliyo waad ka tuuran kartaa laakiin sidee u fadli badan wey hadda waxaanuu isku khilaaf sakan khilaafay sideebaa fadli badan iyo sideebaa fudud baa sakan khilaafay haddaad zaxmad aragta sida fudud samee ama dambaabi lahayn ama lagu dambaajin lahaa sida ugu fudud meeshan zaxmada laysku laynaya lama galo dhinacaad ka timid lagama galo labada dhinaca lagama galo waa la dhaafaa markaad saa u dhaaftaa lagu soo noqdaa dhinaca kaga soo noqonaysa waa cidlo saddexda kale dadka isku baabi'inayaan xaggaa markaad ka soo noqoto intaad eg istaagto unbaad la dhici allahu akbar halkaa hata cabaar baa iska taagnan karta cidiba meesha waxaa soo gaaray cid dhambaysato socota sida aalibka halkaa zaxmad ma laha hadday meesha iska fududaato zaxmad lahaynna markaad kacbada eh, aj jabrada soo aado bidix ka mari bidix baad ka mari markaad la siman tahay baad ku jeedsan makadii aad u socotay bidix bay kaa noqon ninadii aad ka timidna bidig bay kaa noqon waayo markaad sidaa u socoto eed sidaa ujeedsato dhinacaad u socotayna bidix u kaa mari oo makaa dhinaca ka timid oo minaana midig buu kaa mari halkaasaad ka tuuri halkaa tog bay lahaan jirtay hadda tog ma jiro halkaasaa lagu yahay nabigu min batri lwaadi iiri an yaqifa waa inuu istaago bibatri lwaadi toga gudihiisa waa inuu istaago bacda irtifaaci shamsi qoraxdu markay soo baxda kadib bixaysu takunu carafa carafadii uu ka yimid waxay noqon can yamiinihi midig bay ka mari wa makatu makadii u socdayna can yasaarihi biixi bay ka mari wayastaqbilu jamrata jamraduna ujeedsan taa waxay ku suuragal tahay bidix inaad ka marto haddaad midig ka marto dhinac kale ujeedsato makaa midig kaa noqon ninadii iyo carafadiina bidixay kaa noqon hayeeli markaad kusoo baxday bidix ka mar kadib ku jeedso markaad la siman tahay wayarmigu garan xasaatan xasaatan halaal dhagax buu utuuri biyamiinihi midigtiisa wa u takbiirsan maca kulli xasaatin dhagax kastaba intaa waa intii nabigu sameeyey sala allahu alayh alih wasalam oo xadiidka صixaax ee bukhaari iyo muslim ku taalla kas kaga sugan wayarfacu yadayhi gacmuhu karu qaadi xataa yuraa ilaa la arka bayaadu ibtayhi labadiisa kilooda cadeynkooda tan ducaysi maaha gacmo qaad kale waxaa wey gacanta si uu xoog ugu tuuro kor buu gacanta u qaadi si xoog ugu gaarsiiyu leh waayo meesha inaadan u wada dhawaanin baa dhici karta maalinkaa hoosta lagama gala jamaraadka dikala lagu daklaa kuwaa dalad soo tuuri kuwaa kab soo tuuri kuwaa dhagax weyn soo tuuri dadku shaydaan la dhagaxyanayay uhaystaano dadka hore gala qacda ka yeedhaysa qaar daran baa arkiyo dhiigu ka qubanaya markaa hoos laba gala haddii aadan xagga shakaga soo laabanayn ama sharaafo ahayn hoos laba gala dhexda markaad joogto baa inta la iskargaamiyaa xoog loogu tuuraa wayarmii ramyan buu gani ganitaan buu walaa yanqudu tirin maaya naqdan tirin naqada naqdan dhagaxa marka la tuurayo dhagaxa dhowr nooc baa loo tuuraa mid waa sida finiinkii baa loo tuuraa kaa laba ogola jamaraad iyo keyrku toona midna waa dhagaxii ood qabatoo tuurto wey si waxaa jirta finiinka u eg oo fataatiirta aan u ciyaarno dhagaxii intaad fartaa saarto tuulka saa ugu qabato sidaa inaad tiraahdo walaa yanqudu naqdan tama lama gulwey taa tuuritaan maaha inaad siirkiisa ku qabato sidaa tirahdo sida fataatiradoo tuuraya taa lama ogola walaa yanqudu naqdan sa sa u tuuri maayo intaa markii uu sameeyo jamradii baa tuuratay dhowr shaqaa maalinkaa ku sugaysay kow jamrada inaad tuurata way ku sugaysay haji inaad gawracda haddaad wadatana wuu ku sugayey timihii inaad jarto ama xeertana way ku sugaysaa awaafkii iyo sacyigiina way ku sugayaan intaasoo hawloon baa kuu taalla waa maalinka acmaasha ugu badan ee xajka la sameeyo saa darteed ilahi uu ku magacaabay yawma alxaji akbar maalinka carafo carafo waa joogtay lakin meel baa iska fadhiday maanta musdalifa kasoo lugaysay jabaraadkii baa tuuran hadyi baa la gawrici timaa la jari ama la xiiri kacbadaa la aadayo awaaf iyo sacyi baa la samayn oo maalinka ugu shaqaya hawl badan uguna zaxmad iyo jaam badan wey faidaa faraqa hadduu ka baxo min aradyi tuurashadii dhagaxa dabaxa hadyan buu gawracayaa in kaana macahu hadyun hadyi hadduu wado aw daxaa ama waa udxiyaysanayaa axkaamtii udxiyadana waa inoo iman doontaan waa camalkii labaad uma yaxliqu rajulu ninku waa xiranayaa jamiica ra'si madaxiisa oo dhan hada huwa afdal madaxo dhan la xiraa u fadli badan walahu wuxuu leeyahay an yaktasira inuu ku gaabsado u xaq uleeyahay calaa alaati shacaraatin saddex timood oo minhu madaxiisa kamida inuu xiro oo salka ka gooyo aw taqsiiruhaa ama saddex uu gaabiyo baalka ka jaro walafdalu sida fadli badan fi taqsiiri gaabinta qadru udmuratin in xubin fareed la eg weeye wa min jamiici shacrihi timihiisoo dhan iyadoo madaxa uu ka gooyo wey waa malmaratu haweentu falafdalu lahaa sida u badan ataqsiiru inay gaabiso weye calaa hada alwaji intan la sheego qadru ugmuratin inay ka gaabiso a fadli badan halka dhowr mas'alo xalqiga la xiriiru kaga hadlay marka koowaad xiritaanku wuxuu ka dambeeyaa xajiga qur-aankayna ku taallaa inaa ilaahi subxaana watacaala u yihi walaa taxriquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla hadyu inuu ka horeynaya halkaasa laga gartay hadi haddaadan hadda haddii lama gawraco waana la gawracaa hadda cidiba hadii ma aadi kartee musharikadi iyo muasasaad iyo kooxo jamaacaada la wakiishaa lacagtana loo dhiibaa aduu markaa shaqada kuu taalla maalintaas waa ramigii iyo xalqigii iyo dawaafka iyo sacyigaa kuusoo hadhay inta kale adu aadi kartidba haddaad tiraada meelaha maxsharkee lagu qalaan aadina waa meesha mina laga soo galay musdelife iska galaan wey waxaad sii socon hal saac iyo waxoogay baa dib usii socon minadii wax lagu gawrici jiro o dhan de waa la degany oo waa la mamnuucay mine iyo makana way isdhex galeen hadda xaafadda casiiziya makay dhex gashay minay dhex gashay oo qaarkeed mina waa guryo daari iyo dabaqey la degan yahayo dad baaba hoteelada ah intay kiraystaan ayaamu minan guryahooda ka dhigta dalka deganaayeen u yahay saa darteed hadda qofku ma kari kara hadyii inuu gawraco suuq inaad tagto xoolo soo ururiso xoolo soo hesho iyo lafteed uma sahlana dad baa la wakiishaa ama bagii raajixi ha noqdo ama hay-aadka loo kalaha noqdaan ama ardayda soomaalidu urursato waxoogaygiina samayso waxoogay shaahana ka raadsata ha noqoto cidun baa la wakiisha hadda boqolkiiba doolar loo wataa mooye iyadun baa la dhiibaa wixii markaa lagu yidhaahdo tantaada kalaa la qabsadaa xalqigubu ka dambeeya masalaa wey in xalqiga iyo taqsiirka xalqigaa fadli badanna nabigaa yihi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu kuwa xeerta u naxariiso saxaaba walmuqasiriina yaa ras kuwa gaabiyana ku dar allahuma arxam ilmuxalliqiina qaaluu walmuqasiriina yaa rasuul allah allahuma arxam ilmuxalliqiina saddex marku ku celiyey wuxuu yihi walmuqasiriina in laga fadli badan yahay halkaasaa ka muuqatay ficilka nabiguna waa ku tusay isagu wuu xirtay madaxiisa in la gaabin karana iyadana way banaanta oo walmuqasiriina nabigu ku darayaba in gaabin lagu gaabsan karo baa halkaa laga faa'idaystay mar haddii la gaabinayo qadarka la gaabin waa in misa nusuustu inta xabee time ee la goynayana ma sheegin timaha qadarka laga goynaye laga gaabinayana ma sheegin way ilaaqday hala taqsiiriyo un baa la yidhi waxaa la isugu soo noqday waa la gaabiyey maxaa la dhihi karaa qofkee la dhihi karaa timaha waa gaabiyey waa mas'aladii madaxa waa la masaxay iyo masaa'ilkiibay soo noqotay aqalulwaajib muxuu yahay maa yuطlaqu calayhi lismu niyaa mise maaha ama si kale haddii loo dhiga qaacidadii ay usuuliyiinta iyo fuqahadu isku hayeena ahayd hal ilcibratu alakdu biasmaai biawaaili asmaai am biawaakhiriha ma waxa ugu yar baan wax ku salaynaa wamaa cadaahu manduubun inta ugu yarna waa waajib saasay fuqahada shaaficiyada iyo maalikiyada iyo fuqaha badan qabaan walihaadaa waxay yidhaahdeen timo waa la gaabiyey waxa ugu yar ee curfan la dhihi kara qofka waa gaabiyey baa gaabinta ku ansaxaysaa waajib ku gudayaan timahana inta laga gooye ugu yar weeye cadadka timahe wax laga gooynayana saddex ninkii gooye wuu gooyey waa la dhihi karaa halkaas iyaga la martay saddexdana shaaficiyadu iyo maalikiyadu saddexda wasulusu kaiiru bay ka istimbaaaano saddex inay baran tahay oo aqalu jamcina tahay bay halkaa ka abaaraan walidaalika madaxana alaaa shacaraatin inuu masaxo qas taqsiirkiina shacaraatin gooyo waa masala muwaaxadaho baabwaabta oo dhan baabkaan martaba takriifkaas iyo inta ugu yariyo aqalu maa yuطlaqu calayhi ism iyo maa yusamaa masxan iyo maa yusamaa taqsiiran iyo waxaasoo dhan waa isku baab qawaacidda culimadu ku kala tageen haweentii baa soo hartay haweenta xiritaan looma ogola laakiin gaabin baa laga rabaa gaabinta gurigeeda ku gaabsato ama meel asturan hala tagto inaan laga rabinna nabigaa laga wariyey sala اlahu alayه ali wasalam xadiid cabdillahi bni cabaas uu ahaa laysa calى النisaaءi xalqun wainamaa calى الnisaaءi taqsiru haweenka xeeritaan laguma laha qurux timahooda waa quruxdooda hadda intay soo murugeysata xiran ay noqotaay iyada dhan baa sharafteeda iyo quruxeeda iyo jamaalkeeda ay ku ciyaariyo sida raggii ma aha inamaa calى الnisaaءi taqsiru haweenkuna gaabiyaan baa laga rabaa say u gaabin saddexdii iyo qadwa mulantitii wey shaaficiyadu halkoodii bay dumarka laftooda ka taagan yihiin hala yaabin haddaad aragto islaan iyo nin intay meel taagayihin dhawr xabad isooin ja ka siiyey shaaficiyadii raggii la qabay baa qaba wayakuun wuxuu noqonayaa xaal alxalqi marka uu timaa xiranayo mustaqbila alqiblati qiblada mid qaabishan mukabiran takbiirsanaya takbiirtana maalinkaa waa yawm oo takbiirtii baa laga doonayaa buu leeyahay qibladana waa ashrafu jihaati hadda suuragalba kuma ahana badanaad kuwa xallaaqaynta hadaad u tagto kursiun baad ku fadhiisana garab garab garab ba lagaga siina orad kasii dhaqaaqi dabku sufuuf dheer baa loogu jira wayabda xaariqu wuxuu ku bilaabayaa bishirqihi limali dhinaciisa midig buu ku bilaabayaa nabiga markii loo xiiriyay calayhi salaatu wasalaam ciddii uxiiraysa dhinaca midig buu siiyey u dhiibay dhinaciisa midig markuu dhameeyena dhinaca bidix buu udhiibay oo nabiga ka sugantahay taasi sal alay wasalam wayadfiru shacrahu timihiisana wuu aasayaa timaha inaad xabaashaa ah fiican buu leeyahy oo maxaa keenay maxaa u daliila waxay antuxinay timuhu waa jiz ajzaadada kamida wey waxaana sunno ay fuqaadu dhammaan leeyihiin haddii xubin jirkaaga kamida ay goodo in la aaso xad baa loo gooyey xanuun baad isaga goysay xashi kale eh, shil dhacay bay kaaga go'day xubintaa inaan la tuurin maal lagu aaso ilaahay walaqad karramnaa bani aadama buu yidhi intay meelaha iyo qashimadii ay ooli lahayd ee xayawaanku jijiidan lahaa in la sharfo sidii kulligii loo aasi jiray baa juzigiisana loo aas bay ihahdeen washacru juzun min banimin minka fa yudfanu kamaa yudfanu saair ajzaai bay ihahdeen halkaasay la mareen haddii la yihahda nabi waxay dhaheen su-aal bay keeneen nabigu alayh salaatu wasalaam timihiisa lama aasin waaba la qaybsaday waxay dhaheen nabigu dadka lamid maaho sa u barakaysnaa waa la barakaysan jiray adiga wa kuu fali oo ku barakaysan ba ihahdeen waa la xifdinayayo waa la ilaalinaya oo takriim iyo sharaf bay gaahelayeen adi timaha banaanka lagu sii daayo sharaf ka rabo barakaysana wa ku fara yihaahdeen mar haddaan la barakaysanayni waa tadyiic tadyiicaana lama ogolo waalxalqu ruknun weeye laa yatimu lxaju uusan dhamaystir weyn ilaa bihi isaga maahane calaa kulli xaal masalo khilaafiye madhabka shaaficiyadu saa wey wayabqaa muxriman qofkuna muxrim buu ahaanayaa ilaa an yatiya bihi ilaa la yimaado timaa xiro waman qofkii laa shacra lahu ama xiiritaanka keliya ugama jeeda hadda xalqibuy wataqsir uga jeeda muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriinadii ilaah yili oo kaleeto wey qur-aanka aayad kale ku fasireen uma lyaqduu tafatahum madaxa xiraan baa looga jeedaa bay shaaficiya rag ku fasireen taabiciinta qaar kamidna ah waa laga soo guuriyey waman laa shacra lahu qof aan timaba lahayn ama bidaar baa dhamaysay ama allawixiir buu ahaa ama maalin dhowuba cumraystay oo wili timo uma soo bixin siyaa badan bay ku dhici kartaa amara almuusi mindiduu marmarinayaa calaa ra'sihi madaxiisa wuxuu isku shabahayaa dadka waa isku shabahaa waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum almuxalliqiina walmuqasiriin haddaad isku shabahdo insha allahu ajirkii waxbaad ka heliye bahasha mindida marmariyo ku xoqxoq bay yidhahdeen madaxa ku xoog uxiiraya iska dhig haddaan haya waa xiiri lahaaye ilaahu saasa iga noqotay baa looga jeedaayo ajir baad ka helay ayay fuqahadu shaafici yihahdeen caawa halkaasaan ku daynaynaa insha allahu tacaala wasala allahu wasalam ala nabiyina muxamadin waala ali sabi sala subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk waxaa kaloo raba laakiin aan idiin sheego sheekh shariif safar buu ku maqan yahay allaha caafiyo usoo duceeya aabihii baa waxoogay gaalisa ku yar xanuunsan oo sheekhu waa maqan yahay waktigii xajkana waa soo dhow yahay iyo ciidi waktigii ciidihiina waa soo dhow yahay marka de waktigiisii casharka fiqiga aan wadaynaa gaar ahaan labada habeen soo socota sida xajkii iyo udxiyadii baan usoo socotay udxiyadiina xoolahaan gawracayna weeye marka bedelkii tafsiirka casharka fiqiga aan wadaynaa wallahu aclam